aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan gaalada la dagaala goobahooda ku gaada gaaridooda ka qaata gowraco gad ku jiida gaalada la dagaala goobahooda ku gaada gaaridooda ka qaata gowraco gad ku jiida gaaladan dhammaantood gaalnimay soo wadaane gaalabay soo kiraysteen giwilkeennoo kalaa gaala raac dhammaantood gardaray soo wadaane kuleeyi

gaalada la dagaala goobahooda ku gaada gaaridooda ka qaata gowraco god ku jiida gaalada la dagaala goobahooda ku gaada gaaridooda ka qaata gowraco gad ku jiida gaalada la dagaala goobahooda ku gaada gaaridooda ka qaata gowraco gad ku jiida gowraco gad ku jiida gowraco gad ku jiida